baabu diyati lmukaatabi qofka madaxiisa inuu iibsado heshiiska ku galay diyadiisu baabkan u baab yahay mukaatabna waa la yihahdaa mukaatibna waa la yihahdaa bilfatxi wa bilkasri labadaba waa la yihahdaa mukaatab iyo mukaatib labadaba waa la dhahaa sidaa weeyaan muxuu yihi marka mukaatabka mukaatabka waa qofka addoonka ah kadibna sayidkiisa iyo ciddii isagii milkiga u lahayd oo milkulyamiin ka u lahayd ayaa waxay leedahay intaasoo lacag ah haddii aad bixiso xur ayaad noqonaysaa muddo fulaanna aad ku bixiso toban sana shan sana laba sana sanad haakada muddo ayay muxuu ahay qabsanayaan ay ku ballamayaan inuu dhaqaalahaas u celiyo ninkii addoonku u ahaa isagana u xuroobo qofka mukaatabka marka haddii la dilo nin mukaatab ah oo xoolihii laga rabayna qayb ka bixiyey haddii la dilo diyadiisa maxay noqonaysaa ma addoon diyadiisu qaadanayaa oo addoonnimo waa noo imaan doonta insha allah tabarak wataala addoonka diyadiis intay noqonayso mise diyo qof xur ah qaadanayaa mise isku dhex jir ayay noqonaysaa marka qofka mukaatabka ah oo madaxiisa inuu iibsado addoonnimadii uu ka iibsado oo intuu shaqeeya ama ummad kale wax raadsado uu lacag iska bixiyo si uu xur u noqdo oo qayb bixiyey kadibna dil uu ku dhaco la dilay diyadiisa see loo bixinaya ma diye addoon baa la bixini ma diye qof xuraha la bixini ma diye addoon iyo xur u dhexaysaa la bixini intaba maxay noqonaysaa ayuu baabkan baab yahay axaadiista nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam oo wada saxiix ayaa noo cadayno insha allah tabaaraka watacaala aqwaal ahlicilmi waxay ka yidhahdeenna waan yar ishaari doonaa xadiid afar kun sideed boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay mt akhbarna moxamed ibn muhana canazi wa hiqat xaafid qaala xadaثana wakiic ibnu jaraax alru'asi wa hiqa qaala xadaثana cali ibn mubaarak albصri wa hiqa can yaxya ibn abi kahiir الطa'i mowlaahum wa hiqat habt yursil yudlis can cikrima mowlى cabdillahi bni cabaas radia allahu tacaala canhuma waraxima cikrima can bni cabaasin cabdillahi bni cabaas bn cabdilmuطalib alxabr xabra hadi اlumma waturjumaan اlqur'an radia allahu tacala canhu can abih qala wuxu yhi cbdillahi bn cabaas qadaa wuxuu xukumay rasuula rasuulka al salى اllahu alayhi waali waslem fi lmukaatabi qofka naftiisa inuu addoonnimo ka gata lagula heshiiyey oo qoraalka isaga iyo sayidkiisii ninka lahaa ay kala qorteen wuxuu xukumay kaasoo yuqtalu la dilo bidiyat اlxuri qofka xurta ah diyadiisa ayuu nabigeenna xukumay calaa qadri maa addaa intuu guuday qadarkeeda qadaa wuxuu xukumay rasu rasulka sal sl filmukaatabi qofka naftiisa inuu addoonnimo ka iibiyo ama ka iibsado heshiiska sayidkiisa kula galay mukaatabkaas weeyaane kaasoo yuqtalo la dilo nabigan wuxuu xukumay bidiyati اlxuri qofka xurta diyadiisa calaa qadri maa addaa intuu xoolihii laga rabo madaxiisu ku gadanayey iyo naftiis ku gadanayey intuu bixiyey qadarkeeda ayaa diyada diyada xurka mxuuaha la bixina weeyaan macneeda maxay tahay qofka waa addoon kadibna heshiis ayuu galay in kun doolar amaba toban kun oo doolar in uu iska bixiyo si u uroob kadibna wuxuu bixiyey kun baa laga rabay شhan boqolo dolar ayuu bixiyey markuu شhan boqolo dolar bixiyey ayaa qof baa u yimid uu dilay ama gaf ha ku dilo ama ha ku dilo shubhulcamdi amaba ha ku dilo camdi kadibna diyo in la qaata ay noqotay diyadiis waxay noqonaysaa wa diyadiis waxay noqonaysaa siduu nabigeena cadday salى الlahu alيه waslm xadiidkan iyo xadiis soo socota waxaa la eegayaa ninkan intuu xur ka yahay yacnii nisbada uu xur ka yahay ayaa la fiirinayaa saamigu xur ka yahy kaba soo qaad kun ayuu ku xoroobi lahaa shan boqol hadduu bixiyo xuriyaddiisa marka maxay noqonaysaa nus ayay noqoni nus ayay noqoni addoonnimadani meeqay noqonaysaa nus ayay noqoni markay xaalada noocaa ah tahay see la yeeli markay xaalada noocaa ah tahay nabigeena wuxuu le calayhi salaatu wasalaam waxaa loo eegayaa intuu bixiyey intuu bixiyey oo shanta boqol ahayd intuu bixiyey oo shanta boqol ahayd maadaama ay nus tahay diyadiisa nus ahaan waxaa loo bixinayaa xuriyad ama xurnimo boqol neef oo geel ah ayaa muxuu aha diyadiisa ahayd konton waxaa loo bixinayaa xurnimo qaybta soo hartay addoonku ahaana qiimadii isaga uu joogay qiimadii ama qiimihii isaga uu joogay ayaa la bixinaya qiimihiis maxay ahayd nuskeedii wa abcan qiimaha kun bay ahayd dolar soo maha shan boqolaa la bixinaya marka waxaa la bixinayaa contan efo geel ah oo qaybta xorta uu ka ahaa eh, oo nuska ahayd loo bixiyey iyo shan boqol oo dolar oo nus ah qiimihiisi nuskiisii qiimihiisii asaga uu joogay nuskeedii kadibna shantii boqoloo dollar ayaa la siinaya waxaa la siinayaa ninka addoonka uu ahaa oo nus ku lahaa ayaa la siinaya kontonka halaadna ayaa la siinayaa oo geela ah casabadiisi iyo caaqiladiisi iyo warahadiisi yaan kala jeeda dadka isaga warahadiisa dhexlaayey ayaa la siinayaa weyaan warkaas war cod waayo aan socono marka ya a waa noo imaan doontaa <laughs> waa saxwa markuu addoon yahay aan israacsanna dhib ma lahan aan israacsanna markuu addoon yahay diyadiisa jamaahiir ahli اlcilmi waxay qabaan jamhuurta in qiimadiisa ay tahay yani soo socor ma jooga isaga adoonka maanta waxaa lagu kala iibsanaya boqol kun oo dolar qiimaha aad jooga ayaa diyadiisa noqonaysa jamaahiir ahlicilmi ayaa saa qabaan walow diyadiisii diyadii isaga u joogay ha ka badatee kaba sooqaad hadda boqol kun oo dolar boqol kun oo dolar diyada qofka ka badanta waxaan ku sheegnay maanta markaan qiimeynay konton kun soomayn konton kun oo dolar markii geeli la qiimeeya amaba toddobaatan kun oo dolar haddii xataa uu qaaliyooba toddobaatan kun oo dolar bedelkeedii addoonkan iibkiisa wuxuuba joogaaba boqol kun oo dolar see la yeeli culimadu waxay qabaan qiimihiisa walow diyada ha ka batee jamaahiir ahlicilmi walow diyadaba ha ka batee oo haka in ka badanba ha noqdee qiimihiisii ayaa la bixinaya oo diyadiisa ah dyadiisii ah abu xaniifa النcmaan iبn haabit raximah الlah isaga wuxuu qabaa diyadii waa inuusan dhaafin qiimihii kaba soo qaad qiimihii kaba soo qaad diyadii ay ku go-anta boqol kun oo dolar ayay diyadii joogtaa qiimihiisana waa boqol kun oo dolar wuxuu leeay marka lama bixinayo waa in laga dhimo hal hilinba hal shilin oo dahaba in laga dhimo ama toban shilin oo fidaa ah laga dhimo si digani aan loo gaarsiinin urka saasuu qabaa laakiin jamaahiir ahli cilmi waxay qabaan qiimaha ayaa la eegaya addoonka diyadiisa marka maxay tahay sheekh cabdisamed addoonka diyadiisa waa qiimadiis sidaa weyaan qiimaha aad jooga weyaan waaya xadiidka afartan todoba boqol iyo ama afkun sideed boqol iyo iyo sagaalaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasa ala sna mxamed bn cabdillahi bn yaziid ashaybani mowlaahuma saduuq fiihi liin qaala xadaana cuثmaan bn cabdiraxmaan cabdiramaan cuثmaan ibn cabdiraxmaan maxaa idiin qoran aلطaa'ifi ayaa meeshan qoran sax maaha aلطaraa'ifi waa saa ula socda aلطaraa'ifi ka dhigo aلطaraa'ifi waa saduuq أkثara min الriwaayaةi can الضucafaaءi والmajaahiil qaal xadaثana mucaawiya mucaawiya ibn salaam ibn abi salaam mucaawiya ibn salaam ibn abi salaam weeyaane mamطuur اxabaشhi wa iq can yaحya بn abi kaiir yaحya بn abi kaثiir waan soo marna aطaa weya waa iqat habtin yursil o ydlis can ikrima mowla cabdilahi bn cabaas waa iqaة faqiih can ibn cabaas radi allahu ta anuma ana nabiy lahi nabig sl slm qada wuxuu xukumay fi lmukaatabi qofka madaxiisa inuu gato addoonnimo uu ka gato uu naftiisa iibsado lagula ballamay wuxuu xukumay rasuulkeen ana nabiy nabig sal ukm fi mukaatabi qofka mukaatabka mukaatabka garana marka inaan ku noq noqono oon tafsiirkiisa ku dheeraano maan mukaatab oo qofka addoonka ah oo lagula heshiiyey inuu naftiisa iibsado qadaau xukum fi mukaatabi qofka mukaatabka ah an yuadda an yuda maxaa idin qoran yuda in la diyad bixiyo biqadri maa shay qadarkii ama qiimo qadarkeed oo cataqa u xuroominhu xaggiisa diyata alxuri qofka xurta diyadiis inta u xuroobay oo xur u yahay inta ayada ah, qadarkeeda ayaa diyada xurka la bixina marba haddii la dilo oo waxaa weeyaan isaga oo mukaataba la dilo intii uu iska bixiyey inuu dhiganta ama basentage amaba u dhiganto ama saami u dhigmo ayaa waxaa weyaan diyada xurka la siinaya ama la bixinaya naam a waa abdi waa abdi cabdi ahaan waa cabdi wa qiimadiisun baa la eega markaas cabdi xadii afar kun sideed boqol iyo tobanaad waa xadiis saxiixa qaala الimaم النasي aخbarna mxamed بn ismاعيل بn ibrahim alasadi ibn culaya ayaa muxuu ahaa dhalay waa iqe qaala xadaثna yaclى ibn cubayd mowlaahum ثiqaة ila fi xadiiثihi can الthawri can الxajaaج الصawaaf xajaaج bn abi cuثmaan الصawaaf waa iqaة xaafiظ can yaxya ibn abi kaثiir can ikrima mowla cabd لlahi bn cabaas can ibn cabaasin radi allahu tacala canهuma waraxma jamiic الruwaat qalu cbd lah bn cabaas qadaa wuxuu xukumay rasuul rasulka al sal slm fi lmukaatabi qofka mukaatabka ah addoonka lagula heshiy inuu is-iibiyo yuaddaa ama yuda waa la diyad bixinaya biqadri maa kii qadarkii uaddaa isaga uu guday min mukaatabatihi eh, heshiiskii iyo mukaatabadii uu galay diyat alxuri qofka xur diyadiisa ayaa la gudaya weyaan wamaa baqiya wixii soo horana diyat alcabdi addoonka diyadiisa ayaa la gudayaa yani diyad bixinta marka adoonka mukaatabka ah oo qeybna xoole iska bixi qeybna lagu leeyahay oo weli aan toos u wada xoroobin qeybtii uu bixiyeyna sidii waxaa loo laqmaya oo diyadiisi loo bixinaya qof xur ah qaybtii uusan iska bixinayna sidii addoonnimadii ayaa loo laqmaya o qiimihiisii ayaa marka lagu qiimeynaya waxaan loo eegayaa inta u bixiyey iyo inta ku maqan intaasaa loo eegayaa sidaa weyaan xadii afar todoba boqo sideed boqol iyo ko iyo tobanaad waa xadiiث صaحيixa qaala اimam النasي abarna mxamed بn ciisa ibn النaqاsh albغdاdi waa maqbul qaala xadaثna يزيid yعni ibn haaruun waa ثiqaة mتqin caabid qaala anba'na xamaad ibn slmةa waa ثiqaة caabid can qataada ibnu dacaamat sadusi اbصri wa iqaة sabt habtun yudalis can khilaas ibnu camr albصri wa iqaة yursil can cali bn abi طaalibi radia اllahu tacala canhu arضah wa amiiru اlmuminiin wa zawju zawju faaطima binti rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waali waslm faaطima bintu rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali waslem ayaa waxaa weeyaan zawjkeeda weeyaan abulxasan wاlxusein cali bn abi aalib kadibna imaamka dib uu noqday wa can ayuub xadiidka hore marka waxaa weeyaan waxaa wariyey xamaad qataada khilaas cali soo mahayn kana can ayuub ibn abi tamiid sakhtiyaani weeyaane oo taqaaneen waa ikrima mowla cabdilaahi ibn cabaas can cabaasin labadaa ariiq ayuu ka wariyay cala nabigeena wuxuu ka wariy abdllahi bn cabaas sala allahu alayh wali waslm nabigeenna qaala wuxuu yihi rasuulkeenna almukaatabu qofka mukaatabka ah oo inuu madaxiisa iibsada lagula heshiiyey lacag go-on iyo wakti go-on yactiqu wuxuu xoroobayaa biqadri maa addaa inta uu guday oo xoolihii lagula heshiiyey intuu ka bixiyey qadarkeeda ayuu xuroobayaa kaba sooqaad waxaa lagula heshiiyey inuu bixiyo sidaan horey usoo marnay kun doolar laba boqol iyo konton ayuu bixiyey boqol kiiba labaatan iyo shan ayuu xuroobay xuru yahay ama wuxuu dhihi shan boqol boqol kiiba konton ayuu xuroobay qadarkii asagaha ayuu xur noqonayaa marka addoon qilnia ma ahaanayo addoonka baraxa tiran ma ahaanayo addoon wuxuu noqonayaa qaybna xuriyad ka haysta qaybna addoon ka ah weeyaan waaye wa calayhi lxad xadkana waa laga ogayaa biqadri maa cataqa intuu xuroobay biqadri maa shay qadarkii oo cataqa xuroobay minhu xaggiisa ka xuroobay xuriyadii intuu ka helayna ila qofka addoonka ah iyo qofka muxuu ahaa xurta ah markii ay noqoto in xad laga oga isku nooc ma ahan waa kala duwan yihiin aad bay u kala duwan yihiin taasna waxaa weya qadarkii xuriyadda ka haystay ayaa xadka lagaga ogaya qadarkeedii wayariu wuu dhexlayaa biqadri maa cataqa wixii biqadri maa shay qadarkii ayuu wax ku dhexlayaa cataqa xurooy xaggiisa yanii tii hore sheegnay waana ogeennay isaga marka la dilay diyadii intuu xurta ka ahaa ayaa dadkii isaga qaraabadiisa ahaa iyo warasadiisa ahaa diyadii la siinaya markii ay noqoto xuriyadna intii uu bixiyey xur ayuu ku yahay bacdigaas uu xurta ku yahay sidoo kale markii ay noqoto in xad laga oofiyana qaybta uu xorta ka yahay in la eg ayaa muxuu ahaa xadka lagaga oofinaya taqdiirkeeda iyo baabkeeda waxaa iskala qadaaga iyo maxkamadda iskala qaybta u dambayso markii dhaxal ay noqoto wuxuu wax ku dhaxlayaa qaybtiisii wuxurta ahaa kaba soo qaad aabbihii ayaa dhintay waana addoon laakiin boqol konton ayuu iska bixiyey boqol konton ayuu iska bixiyey ma dadkii caadiga xurta la mid yahay maya wuxuu ku dhexlayaa qaybtiisii ayuu ku dhexlayaa oo nisbadii iyo saamiga ayaa loogu dhufanaya sidaa weeyaan annaga laakiin caawa waxaan filayaa warkaas isaga ah dadka aad uma rabaanoo hadda wax weynoo <laughs> ay ku tabiiqiyaan meel cidlo ayaa markaan afuufayna hadda marka tabiiq ay noqota iyo taabagelin laakiin horaanna waa jirtay wayna jiri doontaa insha allah gadaldab a a adiga loo diadigaa loo diri <laughs> <coughs> hawhaada aggiisa lala aadi ya hadda ha <laughs> maya adduun mogte annaga adduunka aan joogna meelo badanoo kamida madaxu ku socdaa gacmaha lagu hino koraa jiraan marka adduunkan hadda jir loguma qiyaasanayo shareecada shareecada sideeda waaqic yeel qiyaasto saanay hadda maraysaa lagama ege waxaa weeyaan shareecada waa shareeco waa qaa'im waa ilaah xaggiisa ka timid marka annagan inaan tadbiiqino ayaa nagala rabaa tadbiiqintii marka xaalad haddii ay dacfi iyo howlo ay jirto waxaa weeyaan xilli waxay imaan doonta uma tadbiiqisi la heli doono marka waa saas sidaa weya dhulka saan uma yeelaysa mar unbaa laga qaadi doonaa xadiidka afar kun sideed boqol iyo toban labaad waa xadiid saxiixa ah. qaala alimam abarna alqasim bn zakariya ibn dinar alqurashi wa qaala xadaثana saciid ibn camr alash cafi wa qaala xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham wa tabtun xuja can ayuub ibn abi tamid sakhtiyaani waa la isna can ikrima mawla cabdillahi bn cabaas an yaya bn abi wacan ikrima markii ibn cabaas ayuu ka warinaya mogta imaamku mar labaad taxwiil ayuu sameeyey isagoonan calaamada saarin waan yaxya ibn abi kaiir can ikrima an ibn cabaas isna ariiqaasna ku keenay bedelka ayuub ayaa waxaa weeyaan waxaa wariyey yaxya ibn abi kaiir can ibn cabaas radi allahu taala ana mukaataban qof mukaatab madaxiisa inuu furto ood is-iibiyo ama is-iibsado lagula ballamay oo qoraal loo sameeyey ayaa qutila la dilay calىa cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi waali wasalam rasuulkeena zamankiisa ayaa la dilay fa amara wuxuu faray an yudaa in la diyad bixiyo an yudaa in la diyad bixiyo maa qeyb addaa uu isaga bixiyey qeybtii isaga u bixiyey in diyadiisa laga dhigo diyat alxuri qofka xurta diyadiisa laga dhigo wamaa qeyb oo laa ay lam yuadi isaga uusan bixinina oo lacagtii mukaatabadeeda laga rabay uusan bixinina diyat almamluuki qofka laleeyahay diyadiisa in laga dhigo oo qiimihiisii ah weeyaan marka sharax horoo sharaxnay iyo xadiista taqriiban waa isku macaani intaan nooga filan insha allah tabaaraka watacala maadaama tabiiq hadda aan ku boodayno uusan noo noqonin oo maanta taagan wuu imaan doonaa insha allah baabu diyati janiini mara baabu diyati janiini اlmar'ati haweeneyda canugeeda caloosha ku jira diyadiisa ayuu baabkan u baabyahay qaybo ka mid ah waan soo marnay qaybo ka mid ah waan soo marnay laakiin imaamka cali raxmatullah baab gooni ayuu caqiday amaba u guntay xadiika afarku sideed boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiid saxiix isnaada qaala imam akhbarna yacquub ibn ibraahim ayuu yidhi laakiin meesha saxda saa maaha waa ibraahim ibn yacquub ibn ibraahim asacdi weyaan meeshaan uu yacquub yidhi waxaad ka hormariysaan ibraahim ka hormariyo sacdi waa rumya waxaa weeyaan waahiqatun rumya hiqatun xaafid rumya biاnasb sidaa weeyaan wa ibraahim ibn yunis ibn muxamed almuadib waa saduuq qaala xadaثana cubayd اllah ibn muusa alkufi waahiqatun yatashayac qala xadaثna yuسف بن صhayb الkindi wa ثiq an cabdالlahi بn burayda ibn xusayb wa ثiq can abihi abihiis oo burayda ibn xusayb alslami صaxaabiga jaliilka o taqaaneen radia الlahu taعala an arضa ana اmraأaةa khadafat waxay fintaalisay ama ay fargantay ninka wax kaloo yaqaan uu ii sheegi nacam waxay fargantay ama ay fiintaalisay imra'atan haweeney kale fiintaal ay u qaadatay ama fargar ay u qaadatay way ku turtay dhagaxa halkaa la geliy labada farmaruusate dhexdooda inta dhagaxsaa loo geliy saa loo tuuro weeyaan farganka amaba fiintaalka anna imra'atan haweeney hadalkaa waxaa dhihi saxaabiga jeelko muxuu ahaa burayda ibn xusayb alslami ana imraatan haweeney khadafat waxay fargantay ama ay fiintaalisay imraatan haweeney fa asqatat haweeneyda marka fiintaalka lagu dhuftay ayaa canugii caloosheeda ku jira soo riday fa jacala wuxuu yeelay rasul rasulka sal slm fii waladi canugeedii khamsiina shaatan konton neefo ari ah wanaha wuxuu diiday yowma idin maalinta ayada ayuu nabigeena diiday can اlkhadfi farganka ama fiintaalkana maalinta ayuu diiday xadiidkan marka waxyaabaha isweydiis kale waxay tahay mia noo imaan doonta hamsiin buu yidhi waa qodob qodobka labaadna fintaal ama fargan qof lagu dhuftay canum ka soo ridi karaa soo ridi karaa ya tamaam meel ah, waxaa dhici karta midda kale meelo dee khatar naxdinti waa <laughs> maasha allah waa istimbaad aada u fiican marka boqolaa noo imaan doonta insha allah tabaaraka wa tacaala boqol ayaa noo imaan doonta laakiin annaga wixi aan soo marnood ogeydeen oo mashhuurka ahaa oo axaadiista mutafaqa aan ku soo marnay maxay ahayd ura noona imaan doonta cabdin aw ama ama addoon ama addoon ayaan soo marnay waana noo imaan doonta insha allah tabaaraka wa tacaala a ha waa taayada taay tan weyaan ya waanu imaan doonaa masalada masale waxaa weeyaan oo masale sida raajixa ah oo aimada ay axaadiista tiro badan ka qaateen waa addoon ama addoon addoon ama addoon waxaa noo imaan doonta faras iyaa noo imaan doonta laakiin waa xadiis marfuuca laguma hayo arrinta ayada waxaa kaloo noo imaan doonta boqol neef ari ah waa noo imaan doonta waxaa kaloo noo imaan doonta shan boqol neef ari ah kulli waa isu geyn doonaa insha alla meel baan ku wada aruurin doonaa hadduu ilahay qadara waaye arsalahu abu nacaym alfadl ibnu dukayn abu nacayma ayaa xadiidkan mursal ka dhigay xadiidkan waa mawsuul laakiin mursal ayuu ka dhigay waa xadiidka soo socda hadda weeyaan waa daciif sidaa darteed xadidka soo socda xadid afar kun sideed boqol iyo toban iyo afraad waa daciif isnaad qala imam nasana akhbarna axmed yaxya alawdi wahiqa qala xadana abu nucaym alfadl bn dukayn wahiqatu habt qala xadana yuusuf ibnu sahayb alkindi wahiqa qala xadaanii cabdulahi bn urayda ibn xusayb wahiqa ana imra'atan haweeney abiis oo burayd ibn xusayb muusan sheegin toos wuxuu u aaday ana imraatan haweeney khadafat imraatan haweeney ayaa fiintaalaysa ama fargantay faasqatat ilmakhduufa tii muxuu ahaa la fiintaalay ama lagu dhuftay dhagaxa ayaa canugii soo riday fa rufica dalika ila nebiy nabiga ayaa loo koryeeray sal slm fajacala wuxuu yeel nabigeen sl slm caqla waladiha canugeeda diyadiisa khamsa mia shan boqol oo min al maxaa idiin qoran ya alanam weyaan uri waa wahmi min ahanam waa شhan boqol oo ari ah wanahaa wuxuu diiday yowmen maalinta ayadan can khadfi fintaalka ama farganka ayuu nabigeena diiday sal l slm qaala abu cabdiraحman wuxuu yidhi haadaa warkan wahmun waa ismoodsiis hadalkan shanta boqola ah, waa ismoodsiis wayanbaqii waxaa haboon an yakuna inuu ahaaday araada mid doonay miatan boqol oo mi uria idin qorma labaad anam ka dhiga waqaduya oo arya yani waymbaii waxaa haboon an yakuuna inuu ahaado araada mid dooni miatan boqol oo min alhanami ari ah waqad ruwiya waxaa lasoo wariyey annahyu reebitaan can ilkhadfi fintaalka ama farganka can cabdilahi bni burayda can cabdilahi ibni muafal ayuu ka wariyey isna waa noo iman doona insha allah tabaaraka wa tacaala meeshaan marka sida maxfuudka ah oo abu daawuudna nafsa markuu wariyey uu yidhi shanta boqol maana waa boqol alimaam anasaaina uu yidhi waa sidaas weyaan bedelka marka kontonkana xagga dhig shanta boqolna agga idhig waa boqol waana iman doonta insha allah tabarak wa sidoo kale meesha waxaa ku jira xadiidka in la fargano diidaana waa noo iman doona insha allah tabarak wa tacaala xadid afarku sideed boqol toban iyo shanaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nasaanat lakhwana axmed sulayman rawahu wa xaafid qaala xadaana yaziid ibn haaruun qala xadaثna khms khms iبن xaسن البصري واثiqة عن cبد لله بن برaydة بن xusayب عن cبد لله بن غفل رضي الله taعالى عنه وأرضاه وraحمa جamيiع الرواة أنhu cبد لله بن غفر ra'aa wuxuu arkay rajula nin ykdifu fintaalini ama fargan tuuri o faqala wuxuu yihi laa tkdif ykdifu laa tkdif ra-a wuxuu arkay rajul in buu arkay yakdifu fintaali fintaalini ama fintaal tuuri aw amaba argan tuuri oo faqal wuxuu laa takdif warfiintaalka iyo farganka jooji fa ina nabiyalah nabiga al sal slm kaana wuxuu ada nabigeena yanhaa mid diido can alkhadfi farganka aw yakrahu mid naca alkhadfa ayuu nabiga nec jiray shaka kahmas ibn xasan ayaa shakiyey xadiidka uu dheeraa bukhari muslim ayuuna ku yeelaa ninkii mar labaad ku noqday mar labaad ayuu ku noqday isagoo fargama or somaankaa reebin yii intuu aad u xanaaqay cabdillah bin intuu xanaaqi ayaa wuxuu waryaa soo kumaan nabigeenna calayhi salaat slaam wuu diidey welina waxaa dabataaganta inaad farkankii iyo muxuu ahaa fiintaalka aad tuurta laa ukalimuka abadan uu ku yidhi weligay intaan noolahay juuq kuma dhahay kulama hadlay khalaas maxkamad ayuu saaray xogon ayuu soo saaray cunaqabatayn weligeed ilaa qiyaamada ay ka dhacdo ama laga kala dhinto ay waxaa weeyaan ayuu saaray muxuu saaray lianna ninkan wuxuu fududaystay amarka nabigeena sal اllahu alayhi wali waslm marka abaalkiis waxay noqotay inaan qiimo loo yeelin maadaama uu qiimeyn waayo amarka nabigeena ala sl slam isna inaan la qiimeyn ayuu go-aan qaatay ninka la yihahdo cabdullahi bn khafal radia allahu tacala canhu arda saxaabada nabigeena rag inta aad u badan sameeya ayaa jiray cabdulahi bn cumar ibn khaaab allahu tacala canhuma sidaasoo kale wiilashiis mid ka mid ah ayaa waxaa weeyaan nabigeena xadiidku wuxuu sheegay ahaa laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah addoommaha ilaahay oo dumarka ah masaajidda ilaahay ha u diidina markaasaa wuxuu yidhi saalim inoo heenfilayaae wallaahi lanamnacahun ilaah baan ku dhaartee waan u diidaynaa waan u diidaynaa weliba wuxuu ku daray haddii aan u ogolaana saaxiib hoosaday samaysanaanoo waxaa wey xaaladda khadkay ka dhacayaan nin xurumaadkiisa aad u ilaalina ayuu ahaa radia allahu tacaala can iljamiic waraxima jamiica aruwaat kadibna cabdulahi bn cumar cunuqabatayn ayuu saaray haddii aanan eh, wahmi igu dhicin ismoodsiis oo inuusan weligiis la hadlaynin cunuqabatayn aad u culus ayuu saaray raxima allah aljamiic waradia allahu can saxabati rasuli lahi sala allahu aleh wasalam siay ugu iran jireen eh, sunada nabigan ilaalinteeda iyo kudadaalkeeda ayaad ka garanaysaa xadii afar sideed boqol toban iyo waa xadiis saxiixa qaala imam bn aleh ramatullah akhbarna qutay bn saciid qaala xadadana xamaad bn zayd bn dirham can amr bn dinaar can taawus bni kaysaan ana cumar sayd cumar ibn khaaab radi allahu ta a amiir muminiin ama amiir muminiin istashaara naas dadka ayuu la tashtay fi ljaniini canuga calooha ku jira ukunkiis muu noqonaya maxaa diyadiisa ay noqonaysaa o faqaala xaml ibnu malika wuxuu yidhi qadaa wuxuu xukumay rasul rasulka sal slm fi ljaniini canuga uuriyaalka ah guratan adoon ama adoon qaala aawus wuxuu yidhi ina alfarasa faraska uratun waa muxuu ahaa uradu waa ti aan hore u sheegnayo cadaanta ama cadaanka wejiga ku yeela inuu yahaan hore u sheegnay marka faraskaba wuu noqonayaa riwaaya saa laga wariy lagu wariyay ayaa jirto laakiin marfuuc ahaan iyo nabig in loo kor yeela ma ansaxaysa marka jamaahiir ahli اlcilmi waxay qabaan oo taqriiban ijmaac ku dhow in uradaas ay tahay addoonka iyo addoonta mid ka mid a ah inuu yahay sidaa weeyaan qaala taawus wuxuu yidhi ina alfarasa faraska quratun waa qurada muxuu aha quro wey isna oo qeybo ayuu ka noqon karaa oo addoonka iyo addoonta iyo faras iyo waa la bixin karaa u kala jeeda xadidka afar sideed boqol iyo toban todobaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas akhbarna qutay bn saciid qaala xadaثna lays bn sacd almisri can shaab الzuhri can musayab waa saciid musayib can abi hurayra raggaas waa raggii aad taqanin raxima اllah اljamiic can abi hurayra cabdiraxman sakhr dowsi radi allahu ta arda wa can jamiic saxaabati rasul lah sl slm qala wuxu yhi abu hurayra qadaa wuxuu xukumay rasul rasulka sal slm fii janiini imra'atin haweeney canugeedii uryaalka oo min bani lixyaan reer bani lixyaan ah saqata soo dhacay meyitan isagoo meyd ah weliba nabar loo geystay ku soo dhacay biuratin adoon ama adoon biuratin ura cabdin aw amatin adoon ama adoon ayuu fasiraya uma kadibna ina almarata haweeneydi allatii taasoo qadaa calayha uu ku xukumay bilurati adoonka ama adoonta inay bixiisa uufiyat waa y dhimatay ayadoon bixinay kawtir ayadna faqada wuxuu hukum marka rasul rasulka sal slm bianna miiraaha dhaxalkeeda libaniiha ilmaheeda iyo wiilasheeda iskala iyo wa zawjihaa zawjkeeda wa ana alcaqla diyadana calaa casabatihaa qaraabadeeda dushooda ayay ahaatay sidaa weeyaan diyada habeen hore misxadi ay ahayd waxaa la isweydiye waxaa ka mid ahaa haweeneyda diyadeeda ninkeeda ma dhaxlaya ninka diyadiisana haweeneydiisa ma dhaxlaysa warka waa sooma jeedaan bianna miiraaihaa iyadoo ka sii noo imaan doonta laakiin jamaahiir amaba taqriiba qariib ila اlijmaac in zawjaynka labada muxuu ahaa eh, ninka iyo haweenta iyo iyo ninkeeda inay isdhaxlayaan ma laisku hayaa laiskuma haya caadiga dhaxalka caadiga sidoo kale diyadana xoolihii aada qofkan la dilay ka tagay weeyaan ninkii la dilay xoolihii dilkaas isaga muxuu ahaa eh, diyadii lagu bixiyey xoolihiisay ka mid tahay marka haweenaydiisa kama qadayso haweeneyd haddii la diidana ninkeeda wuu dhexlayaa oo diyadeeda kama qadaaya sidaa weya warcad soo maahan nacam qowl waxaa jira in labada ay diyada isdhexlaynin waliba aimaam maali alimaam maalik ayaa arrinta ayada ku tagay keligiis caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay ninkan markii haweenaydiisa ay dhexlayso xilliga zawjiyada iyo xaasnimada ay jirtay waxay ahayd xilliga ay wada noolaayeen lidaalika xoolahan la dhaxla oo caadiga dhaxalka caadiga ah ninkan wuxuu lahaa intuusan dhimanin ka hore ayuu asaga lahaa ayadana marka ilxaq bay ku lahayd oo zawjiye ayaa taallay markuu laakiin dhinta kadib xoolahan imaaday xaqii oo go-ay oo zawjiye meesha ay ka baxday xaqi oo dhammaaday oo zawjiye meesha ay ka baxday ayay xoolahan imaadeen aleyh iyad waba kuma asagana waba kuma laha saasuu imaamka sheegay laakiin dhanka asaga looma raacin ogaada looma raacin oo warkiisa iyo hadalkiisaas qiimaha badan iyo tacliilkiisaas laguma raacini waxaa weeyaan haweenayd inay ninkeeda dhaxlayso diyadiisa ay dhaxlayso oy umankii ku leedahay haddii ay ilmo joogaan haddii kale rubac ay ku leedahay ninkana xaaskiisa muxuu ahay diyadeeda uu nuskile hadday awlaad meesha joogaan haddii awlaad ay joogtaan oo rubac u kuleeyahay dhankaasaa la maray dhankaasaana mxuu ahaa ya sheekh tan soomaalida maalikiyada ay qaateen miya <laughs> maalikiya u wareegeen allah mustacaan waay midda kale xadiidka qeybtan wa ana alcaqla diyadii calaa casabatiha qaraabadeeda dushooda ay ahaatay mujadan diyadii marka gabadii wax dishayna oo canugu soo riday diyadee dushia laga saaray qaraabadeedii casabadii casaba yaa la yihah marka casaba waa macruuf casabadii waxa weeyaan ilma adeertii iyo adeeradii iyo ilma awowgii taqriiban adiga waa la yaqaanaa dadkan raximka oo aqribada oo noocaas casabada waa kuwaas weyaan casabada waa kuwaas oo markii asxaabulfuruud dadkii faladka lahaa oo rubuc iyo uman iyo sudus iyo muxuu ahaa ku qaadanaya markii meesha laga waayo dadka eh, qaadanaan dadka qaadanaan ayaa casaba la yihahdaa wix iyaga ahaa xadiidka afarkun sideed boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimam n abarna maxamed ibn camr ibn sarx almisri wa iqa qaala xadana cabdulahi ibn wahab almisri asna waa saas oo kale qaala akhbarani yunis ibn zayd alayli wa iqa can shahab zuhri can abi slmti cbdiraman wa iqat muktir wa saciid ibn musayab sidaas oo kale weyaan waa iqatun faqiih oo nin aad runti faadil u ahaa can abi hurayra radia allahu ta ada anahu abu hurayra qaala wuxuu yidhi ikhtatalat imra'ataan laba dumar ah ayaa dagaalameen oo min hudayl ree hudayla hudayl waa cabdillahi mascuud qolyihii ka dhashay weyaan ilaa haddeertaan maka way degan yihin weliba dhankan daaif marka loo baxo bariga ay weli maka ka degan yihiin faramat ixdaahuma midood ayaa ku tuurtay alukhra bixajarin dhagax ay ku tuurtay wadakara kelimatan kelima ayuu sheegay macnaaha macnaheed uu yahay faqatalata way dishay oo lafdiga ayuusan hubin wamaa fii baniha faqatalata way dishi faqatalat way dish ha iyada ay dishi iyo wamaa fii baniha caloosheeda wx ku sugnaa ay dishay labadii meesh bay ka baxeen canugina dhimay caloosh ku jiray islaantina dhimatay fakhtasamuu ilaa rasul rasuulka al ay u dood tageen calayhi slat slam u dacwo tageen faqadaa wuxuu xukumay rasul rasulka sal slm ana diyata janiiniha canugeeda uurka ku jira diyadiisa guratun inuu qura yahay bariir cabdun adoon walidatun ama adoon waqadaa wuxuu xukumay bidiyati marati haweeney diyadeedii diyadeedii calaa caaqilatihaa qaraabadeedii ayuu nabigeena ku xukumay caaqilada maxaa la yihahdaa caaqilada min alcaqli wa dabarka markii qof la dilo boqolkii halaad oo dabran ayaa waxaa lagu soo xiraa amaba lagu soo mxuu ahaa xareeya oo lagu soo xiraa dadkii wax laga dilay gamaaskoodii iyo mxuu aha reerkoodii agtiisii ayaa lagu soo xareeya ama lagu xiraa asalkeedii marka xoolahaas xerig lagu xiraayey ayaa geeli lagu magacaabay geeli waa laga sii dhaqaaqay haddana waxaa lagu magacaabay ciddii geeli keenaysay oo laga rabay caaqilada marka kuwaas weeyaan hadda magaca loo yaqaana caaqila waa dadka diyada bixina oo dhiigga lagu leeyahay sidaa weyaan kow hahay hay wa qadaa bidiyati اlmarati diyadii wuxuu ku dul xukumay ama dul saaray calaa caaqilatihaa qolyihii qaraabadeed ahaa oo waraaatahaa hay oo waraaha miya oo waraثaha wuxuu dhexeshiyey waladaha ilmaheedii iyo canugeedii iyo waman duul ayuu dhexeshiyey macahum ayaga la jiray oo dhaxalka wax ku qaadan lahaa faqaala xaml ibnu malika wuxuu yihi ibnu naabiqa alhudali yaa rasu rasuulka allow kayfa sidee baan uqaramu lii dul saarayaa oo liiga magayaa man canug see liiga magayaa laa shariba aanan waxba cabin walaa akala waxba aanan cunin walaa naaqa aanan dhawaaqin walaa stahala aanan ciyin oonan qaylinin waxaa weyaan walaa stahala aan ooyin weyaan aan ooyinin fa milu dalika kaasoo kale yualu yuala ayaa idin qor yualu ka dhiga yualu hadur iyo wax kala sooqaad ayaa laga dhigaa weyaan hadalkaas <laughs> u ariyey intaas wuuu leeyahay aftahnimadada wa kugoysaa aftahnima wagoyni marka harcigu meeshu yaal aftahnimo iyo digdig waxba matariis faqala rasul rasulka wuxu yh sl slm inamaa in kale maane haada kan min ikhwaani اkuhaan qolyaha kuhaanta loo yaqaano walaalihiis ayuu ka mid yahay aftahnimadiisa yani xad eh, qofka kaayinka mota wuxuu sameeya qofka kitaab gabalowga iyo tafaafulowg i w la midka ah qofku ay rogayaan caqligiisa ay rogayaan intay wa un muxuu ah sheegsheegaan ay wax ku rogayaan marka noocaas kaahina kaahinu yahay ma ahan macnaheed waxaa iftahanimo in annaga aad nagu rogo aad ku sigtay ayuu la imaaday wa sidaa weeyaan min ajli sajcihi hadalkiisa tixna ama taxna isku aadana alladii kaasu sajacu isku taxay awgeed ayuu nabiga sa u yiri sal slam nabiga alayhi salaa slaam hadalkiis saas ayuu m yii ayuu madakiis taxna awgeed ayuu saa u yidhi marka ninka asaga warkiisa waba lagama soo qaadin go-aanka marka muxuu noqday xadiidkana xadii muttafaqun calayhi ah oo bukhari muslim isku raaceene in qofkaas eh, canugaas caloosha lagu dhufto lagu dilay in uradaas addoonkaas ama adoontaa laga bixini xadid afar sideed boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadii saxiixa qaala imaam na akhbarna axmed ibn camr bn sarx ث قال حدثنا بن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني مالك بن أنس بعد الهجرة عن عن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عباس عن أبي هريرة وياane رضي الله تعالى عنهم أن امرأتين laba haween oo min hudayl ree في زamاni rasul زمنki صل سلم ramت waxay ku tuurtay إحdاa mitood alأkhرى tan kale ayay nabarka tuurtay waa soo marnay faطرxت janiinha canugeeda ay soo riday ukuma fiihi isaga wuxuu ku xukumay canugii rasulka sal slm dhiiggiisi wuxuu ka dhigay canugii biuratin ura cabdin adoon aw waliidatin amaba adoon xadii afar sideed boqol iyo labaatanaad waa xadii saxix maa qablahu xadid kale ayuu saxiix ku noqonaya maxaa yeele xadiidku waa mursal saciid musayib ayaa nabiga ka warina cala sl slam marka mursalkana waa anwaac daciif sida mashhuurka oo la yaqaano laakiin xadiidka hore ay isku mid yihiin qaala axaari imaam النasaئي qal qal imam النasaaئي wuxuu yidhi qaala الxaariث ibnu miskiin xaariث ibnu miskiin ayaa wuxuu yidhi qira'atan calayh wa asmac isagoo lagu dul akhrina anna aan maqli habka uu yirin waad ogsoontihiin waa qisadii macruufka ahayde can bn اqaasim cabdiraxman ibn qaasim ayuu ka wariyey alcutaqi waa qaala xadaanii malik ibn anas ibn abd alhijra can shaab zuhri can saciid musayab ana rasuul lahi sal slm saxaabiga aw meesha kuma jiro ana rasul la sal slm qadaa wuxuu xukumay fi ljaniini canugii uur jiifka ahaa yuqtalu la dilo fii baطni ummi hooyadii caloosheeda lagu dilo biuratin ura iyo bariir cabdin adoon aw walidatin ama adoon faqaala wuxuu yidhi aladii kii qudiya calayhi lagu xukumay oo dhiiggaas inuu bixiyo addoonkaas ama adoontaa bixiyo lagu xukumay ayaa wuxuu yidhi kayfa uqaramu sidee liiga magayaa man qof laa shariba aanan cabin walaa akala aanan cunin akal baa idin qoran akala ka dhigo walasta halla aanan dhawaaqin walaa naaq aanan halin familu dalika oo kale yualu hadur ayaa laga dhigaa faqaala rasu rasulka wuxu yh sl slm ina hada kan min alkuhaan qolyaha kaahiniinta ayuu ka mid yahay aftahanimada qaar ina min albayaani lasixran ina min albayaani lasixran aftahanimada qaarkeed waa sixir waa muxuu ahaay qofka baail ay wuxuu rogayaa xaq xaqna wuxuu rogayaa baail aftahanimada imtixaan wa hadda ninkii obama ahaa waa taqaanaan oo madaxweynaha ka ahaan jiray eh, dalka maraykanka sideed sano oo muxuu ahaa ka horeeyey ninkii hadda ka baxaaya oo ahaa trump ninkaas oo afrikaan reer kenya inta badan najaaxiisa iyo inuu madaxweyne noqdo biqadi nadar iyadoon eh, mxua yaa waday iyo see loo waday iyo maxaa laga rabay iyo marxada loogu gudbiy agga iyadoon hadda laga hadlayni waxyaabaha ugu muxuuha muuqmuuqday oo ku guulaysta waxaa ka mid ah aftahanimo me cidda ula hadla wuu rogi sidoodaba cid alle cid ula hadla aacadii uu ka hadla wuu rogi marka eh, mararka qaar marka eh, aftahanimada wax ajiib ah wax cajiib ah haddii xaqa looga gargaarana waa wax khayr badan haddii xaq in lagu buriyo ay noqotona kaahinnimo ayaad ku dhacaysa xadiidka afar kun sideed boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadiid saxiix qaala imam nasa rmtl abarna cali ibn moxamed umm ibn cali almasisi waa iqa qaala xadaثana khalf wa huwa ibn tamiim almasisi waa saduuq caabid qaala xadaثana zaئida ibn qudamata athaqafi wa iqaة dabtun saaxib الsuna can mansuur ibn muctamir wa iqaة dabtun waliba waxaa weeyaan faadil ah can ibrahim yaziid الnakci wa iqa can ubayd ibnu can cubayd ibn bni nudaylata nudaylata waa iqa can mugiiraة bni shucba saxaabigaa taqaaneen weyaan radi allahu ta arda ana imra'atan haweeney darabat waxay ku dhufatay daratahaa waa inay dalalo qabay darada mataqaanaa dara labada waa isdhibayaan qalbi ahaan ay isu dhibayaan oo waxay isu dhibayaan dhaqan ahaan waxay isu dhibayaan muxuu ah mararka qaar waaba inayba nabar sida hadda dhacdoo kale lidalika ikhwan ikiraam masaladan ku saabsan eh, haweenka tirada badan oo qofku guursani ama laba ha noqdeen ama ha ka bateene waa in qofka qawaacid shareecadu ilaaliyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay mathnaa wathulaatha wa rubac laba laba amaba saddex saddex amaba afar afar fain lam tacdilu fawaaxida aw maa malakat aymaanakum ayada lama haya maa malakat aymaanakum fawaaxidadii yaa soo hartay marka mushkiladda marka waxaa weeyaan ilahay markuu le subxaana wa tacaala walan tastaiicuu walan tastaiicuu an tacdiluu bayna الnisaaءi walow xarastum falaa tamiiluu kula اlmeyli fatadarahu kalmucallaqa haddii aad ma awoodi kartaan inaad dumarka dumarka u sintaan oo cadaalad aad u samaysaan walow dadaal kasta aad martaan dadaal kasta aad martaan lidalika nabigeena ala sl slam markuu dumarka u qaybiyo oo tan habeenkeeda siiyo iyo maalinteedii oo tan siiyo oo tan siiyo oo tan wixii oo biil iyo masaariif iyo dhan walba uu sima ayaa ayuu dhihi jir nabigeena sal slam ilaahayow intaan waa intii aan awooday intii aan awooday oo inaan u sima inta ayadaa ee ha ii qabanin waxaanan awoodin waxuusan awoodin maxaa waa qalbiga waa qalbiga marka xaaladda ayadoo ku saabsan in dumarka la badiyo intaana lagu fikirin ha lagu fikiro maalinta qiyaamo nabigeena suu sheegay alayh slat slaam rag waxaa imaan doona qaloocan oo dhinacdhinac u socdo saa u qaloocan ama dhanka angegan barbar dhan barlaadka ah amaba qaloocan waa ragga intay laba dumar guursadaan ama ka badan guursadaan kadibna midoo xaggeed u biishubtaan marka mas'alada ayada aad iyo aad aan ugu baraarugno dumarka hal qodob waa muhiim qofka bini aadanka ah haddii uu noqdo mooga mooga haddii aad noqdo qofka mushkilad horta qof mooga ah sidiisaba mas-uuliyad dumar badan in loo dhiiba maahaba halkoon hadduu ka soo bixi karo ya halkoo hadduu ka soo bixi karo rasiibkiisa mooga maxaan kala jeedaa waxaa laga yaabaa ma dareemi karo qofkan aayadda qur-aanku qaadani ilaahay baa ii banay halkaasuu garuun ugu dhigaya wuxuu isku darayaa dumarkii iyo diintii isku dari kitaabkii qur-aanka ahaa iyo aayadda qur-aanka ahayd iyo xadiista nabigeena iy wuxuu isku dirayaa iyo islaamtii waxaa xataa laga yaabaa inay marka dambe hadal diinteeda iyo adduunkeedaba baabi'iyo aakhiradeeda inay ku dhawaaqdo o isagana sababaad ugu noqdo rabbanaa laa tajcalna fitnata aladiina kafaruu samayn marka masaladaas darayn la-aanta ah oo laga yaaba dumarka wixii dhibaa qofka inuusan ragga qaar waxaa laga yaabaa yacni ragga darayn la-aantan sheega amaba muxuu aha moogayaalka waxaa laga yaabaa inuu intuu muxuu aha guriga yimaado kadibna islaantiisii kale maanta laba iy tobanka mxua ti isagoo sariirteeda mxua ku fadhiyo amaba qolkeeda jeefka jooga amaba la daldalmo ood maanta saa oo kan kale weyaan waxyaabaha caadiga maahan oo saa tihiin hawlihii kalooba muxuu ahaa yacni dhaqanka hoose inuu kala sheekaysto ood la kaftamo oo maanta dhan tana halkan ay fadhido oo kadibna dhiigga uu boqol gaara laba boqol u gaara boqol waa iska cadiy marka waxyaabahaas waa dhib waa dara hal un ka soo qaad adiga maanta ilaahay subxaana wa tacaala ninka ragga oo muslimka wuxuu banay afar xaas waa hadduu ka soo bixi kara cadaalad uu la imaan karo haddii kale hal un baa laga rabaa waxaanka looma ogola ayadii ilaahay u banay kaba soo qaad maanta xaaskaagii ood allah subxaana wa tacaala u banay uma banaynin mana u banaynayo eh. looma banaynini waxaa weeyaan uu afar u banay maxaad qalbiga ka dareemilayd wayaalmaad maxaad ka dareemi lahaydeen adiga garuunkaas xagga aan soo qaadan <laughs> culays aad u badan wa <laughs> nacam ficlan dareenka shaksiga gudahan ka hadlaya gudaha qofka nabigeen muxuu yidhi ilaahay ow kan intaan awoodo wa intaan awoodin ha i qabanin sooma in waxaa jirta aad awoodo qofka haweeneyd waxay awooddaa inay amarka allo hogaansanto kor ahaan way awooddaa oo ilahay ma u baneeyaha khalaas iska dhaaf laakiin waxayan awoodin inay wax raalli ka noqoto ma awoodi karto qalbigeeda wuu gubana waxaan rabaa marka taas iyada marka iyadii tabti aad ahaan leedahay ahaani wa calayhi marka maxaa lagaa rabaa meel boog ah markii aad muxuu ahaad maraysa see lagaa rabaa inaad ilaalis qoftaan marka marba haddii lala guursado haweeneyda oo ninka ragga ah, haweeneyda la guursado waa inuu ilaaliyo sida boog aad u ilaaliyo oo carabkiisa uu kontaroola oo habdhaqankiisa kontaroola oo xataa kaftankiisa uu kontaroola iyo xataa siduu islaamta kale u laqma waxaas uu kala ilaaliyo ood mid walba boqorad halkan u saar ay noqoto siada wadhigaas ay u taalla ya way ka bilaabataa masruufka marashada maskanka maka mxuu ahaa mabiidka iyo howlihii dee mxuu la yaqaano macruufkeyd wacaashiruuhun macruuf waajib sooma may wacaashiruuhun macruuf intaas waxa dheeri ah wacaashiruuhuna bilmacruuf si wanaagsan kula dhaqdo ya ayada waa laga rabaa hadaa lagu darwaba nisma hayst lakin waxaan kala jeedaa dadka isku nooc maaha xaji share raggan ka hadlaa iyo baabka ka hadlaysa waa kala duwan yihin dadka qaara waxaa weeyaan mooga aan ku yidhi mooga waxaanba aan daraynsanayn qofta inay gubanaysa maba fahamsanaba markii ay juuq tirahdaan ama uu iyadoo isku yara u arkana garuunkii inta u aayad qur-aanka soo qaadani ya mathna wathulaatha warubac markaasuu ugu nixini war ilaahay iyo isku dirna iyo dumarka marka dumarka xaqooda hala siiyo ha loo naxariisto masayrkan iyo waxyaabahaanna waa wax jira oo meel looga leexnaa jir nabigeena ala sl wa lagu dhiga adogsoontiin ya maadirshe nacam hamaqashiinina <laughs> waaya mar rag qaar moogta ragga dumarka laga fujiye dumarkana mararka qaar waa ragga laga fujiye caawa marka ragga ayaa dumarka laga fujinaya weliba khaasatan ragga mucadidiinta oo dumarka badan guursaday ama guursan rabo mar ku tiragala howl adag wa kow ana mar'atan haweeney darabat waxay ku dhufatay darataha tii lala qabay oo iyada dhibaysay darada muxuu ahaa haddiiba lala guursado waaba dhibi waaba iska laazima ma la guursata waaba dhibi dhib ay kut waa dhib usoo arooday aqiiqa waata ayada dhib iyo imtixaan usoo arooday waa iyada adiga dheef u arag waana ku tahayba insha allah laakiin ayada cadaab iyo dhib usoo xarooday ana imraatan haweeney darabat waxay waxaa weeyaan ku dhufatay darataa tii lala qabay bicamuudin tiir bicamuudi fustaain teendha tiirkeed iyo kabaalkii teendhada ayay ku dhufatay faqatalata way dishay wahiya xubla iyadoo uur ah ama xaamilo ah fa utiya haahay fiiha fautiya waxaa loola yimid fiiha xaalkeedii ama loo keenay annabiya nabigana sal slm faqadaa rasu rasulka al wuxuu xukumay calaa casabati alqaatilatii dishay qaraabadeedii bidiyati diyada ayuu ku xukumay wa fi ljaniini canugana uratan ura ayuu ku xukumay oo adoon iyo ama adoona ah. faqaala casabatu casabadeed qaraabadeed waxay yidhahdeen adi waa ninkii hadla abcan ayaa hadlay kulli maa dhawaaqay ninku maa hadlayo adi miyaan diya bixinaya man canug laa طacima waxa cunin walaa shariba aanan cabin walaa saaxa aanan dhawaaqin fastahalla walaa saaxa fastahalla markay isdaba yeelaan ma dhahayna walaa saaxa aanan dhawaaqin oo fastahalla maxaa yeelay fa'da maxay tusisaa altacqiibu waاtartiib marka in fasaaxa fastahalla xoogaho marka isma qaadanaysa fasaaxa dhawaaqay oo fastahalla ay waxaa weeyaan fakaana e, yuqaalu istahalla ilaa laga yidhaahdo wuu dhawaaqay walaa saaxa aanaan dhawaaqin oo fastahalla oo fa la yidhahda istahal lagu dhawaaqay ama wuu ooyey fa milu hada kanoo kale yualu waa la iyo waaa laga dhiga wax aan ka jirin ayaa laga dhigi wax kama jiraan ayaa laga soo qaaday faqaala nabiy nabigan wuxu yih sal slm asajcun tix ka sajci acraabi reer baadiya hadalka si iskugu toosiyaan aftahanima aftahanimed oo kale miya weyaan tii horena waa ti aan kuhaan iyo ikhwaan kuhaan iyo soo marnay kulli inuu nabiga iskugu daray ayaa muuqata alai slat slam baabu sifati shibhi camdi sifada kasta dilka loo yaqaano shibhucamdiga sifadiis iyo tilmaamtiis baabu sifati shibhi اcamdi dilka ee kas u ega ah oo kaska kasta u eg ama kaslamoodka ah sifadiisa iyo tilmaamtiisa ayuu baabkan u baab yahay waa qodobka koobaad qodobka labaadna wa calaa man kumay ama qofkeebay diyat اlajinati wa calaa man yay dushiisa ahaatay diyat اlajinati caloosha ilmaha ku jira oo urjiifka ah diyadooda yay dushiisa ahaatay iyo wa shibhu اlcamdi iyo dilka kaslamoodka ah diyadiisa yaa laga rabaa yaa laga qaadaa inta laga qaadayo baabka marka saddex qaybood ayuu imaamkiis dul saaray caleyh raxmatullah qodobka koobaad shibulcamdi maxaa la dhahaa oo kaslamoodka ah dilka muxuu yahay sifadiis tilmaamtiisa tan labaadna yaa bixini qofkii markii shibulcamdi lagu dilo yaa bixini diyadiisi ciddee laga rabaa tan saddexaadna canuga caloosha ku jira oo hadda quradii lagu xukumay yaa laga rabaa waaba soo marnay mogta laakiin uu sii tafsiirinaa imaamka cali ullah intaa markuu sheegay ayaa haddana wuxuu sheegay imaamka waikru wadikri ikhtilaafi alfaadi naaqiliina qolyaha ruwaadda ah oo soo guuriyey alfaadooda khilaafka ay iskhilaafsanta sheegitaan la sheega likhabari ibraahim ibraahim ibni yaziid annakhaci khabarkiisa iyo riwaayadiisa u wariyey alfaadda ragga ka wariyey sida iskugu muxuu ah ay isu khilaafsan tahay can cubayd ibnu nudaylata ay ka wariyeen ama uu ka wariyey can ilmugiira ibnu shucb uu ka wariyey alfaadooda si ay u kala duwaneed ruwaadda ayadna caddayn la cadeeya ayuu baabkan u baabiyey xadiidka afar kun sideed boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadis saxiixa qala alimam nas akhbarna maxamed ibn qudamata almisisi wahiqa qala xadaثana jarir bn cabdilxamid الضبي wahiqa can ibrahim bn zayd الnakci wahiqa can cubayd ibn nudayrata alkhuzaci wahiqa can mugiira ibn shucba radia allahu taala anu arda qala wuxu uhi mugiira darabat imraatun haweeney ayaa ku dhufatay darartaa tii lala o dhibaysay amaba muxuu ahaa sideeda asal ahaanba inay gooni ahaan u dhibays maan lakin darada waaba magacaasaa loo yaqaanaa hy ah, qaala wuxuu yihi nacam magaed dhangalo miya dhangalo miya dangalo miya dangalo maxaa loola jeedaa <laughs> danteeday ka dhex gashay miya <laughs> afaareeday soo gashay danteeday ka dhex gashay a ah, saas waa hadal aad u fiican waa dangalo waa darataa dangala maa sha allah ficlan dantii ayada gooni ay u lahayd oo hoos iskugu toosneed ayay ka qastay ka calwisay waana dhab sida dhabta xaqiiqada saas waa nacam a eh. m ku jirtaa kan kale marka dhib ma lahan waawga mujarad alcafi mogta mashkiladda waxaa weeyaan saaxa fastahalla hadduu dhawaaqay fastahalla kadibna isma qaadanaysa waxaa weeyaan fada waxay tusanaysa sideedaba akala fasharib maxay tusanaysaa wuu cunay waxaa marka muakad meeshaas haddii marba fa waa looga cadfo in akliga u horeeyey soo maaha oo shurbiga u ka dambeeyey tanna waa sidii oo kaleo fasaaxa u dhawaaqay fastahalla kadibna uu muxuu ahaa ooyey yani maay ta isma qaadanaysa hawshan waa siyaaxa iyo istihlaalka waa isleeyihiin marka tartiibkaas iyo tacqiibkaas ayaa la diidaya marka waa isku aan isku macnihi fasaaxa dhawaaqay fa yuqaalu kadib la yihahdo istihaal lagu dhawaaqay haddii sidoo lagu wado iskuma toosays kii horaa dhamay marka xadiiska dambaa dhamay kala jeeda ana imra'atan haweeney darabat waxay ku dhufatay daratahaa dangaladeedii dangalada mi allah mis dangalaheedii mis dangaladeedii sooma dangaladeedii danteedii tii ka gashay weeyaane waaye ayaa ku dhufatay bicamudin tiir ama bicamudi fustaai teendhadii tiirkeedii ay ku taagneed ay ku dhufatay wahiy xubla iyadoo xaamilo ah faqatalata way dishay fajacala rasu rasulka wuxuu yihi sl slm diyata almaqtuulati la diyadeedii calaa casabati alqaatila tii dishay qaraabadeedii iyo waquratan addoon ama addoon limaa fii banihi canugii adoonna ayaga adoonta waa la saara qolyihii laftirkoodii waquratan addoon ama addoonna limaa fii baniha canugii uurkeeda ku jiray oo dhintay ayaa ayadna waxaa weeyaan uu u yeelay uu dusha ka saaray caaqiladii faqaala rajulin ba wuxuu yidhi min casabati alqaatilati tii wax dishay qaraabadeedii ka mid ah anaqramu miyaan bixinaynaa amaba aan gudaynaa diyata man qof diyadii laa akala aanan cunin walaa shariba aanan cabin walaa stahal aanan dhawaaqin fa milu daaka oo kale yualu hadur ayaa laga dhigay iyo ah, lagama soo qaado weyaan fa qaala rasulka wuxu sl slm asajcun matixba ka sajci acraabi reer baadiyaha tixdooda oo kale miyaad la imaanaysaa fajacala calayhim diya diyada dusha ayuu ka saaray hadalkaas tirada badan iyo aftaanimadas waxba uma tarin weyaan hada wallahu aclam w sala allah wsl abdi rasul mustafa